الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluغ lmaraam min adilat اlaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxaan joognay baabu sujuudi sahwi sujuudi sahwiga iyo keyrkiis wix axkaama kusoo arooray ayaan wadnay waxaa noogu dambeeyey oon dhex uga joogsanay xadiidkii ahaa waliaxmeda wa abi daawuuda wاnnasaa-iyi min xadiidi cabdillaahi bni jacfar marfuucan isagoo marka la kor yeelay nebiga loo kor yeelay sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yihi nebiga man shaka qofkii shakiyo fii salaatihi salaadiisa salaadiisa qofkii ku shakiyo falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacdamaa yusalimu markuu salaamo noqsado kabacdi markuu salaamo noqsado kadib ha sujuudo laba sujuudood wa saxaxahu ibnu khuseyma xadiidkan ibnu khuseymana waa saxeexiy xadiidkan isaga imaamu nawowi khulaasada kitaabkiisa alkhulaasa xadiidka raqamkiisa laba kun laba boqol lix iyo toban uu yahay waana daciifiye wuxuu yihi rawaahu abu daawuuda wanasaa-iyu dacafuuhu way daciifiyeen yihi culimada bayhaqina wa qaala albayhaqiyu laa ba'sa bihi bayhaqi wuxuu yihi wax baasa male xadiidkan cilada marka xadiidkan lagu sheegay waxaa weeyaan muscab bnu shayba cilada lagu sheegay waa muscab bnu shayba xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu ku yiri layin xadiis weeyaan ninkaas laakiin ixtaja bihi muslimun muslim oo xujaystay oo rijaasha muslim oo ku jiraa ninkan muscab ibnu shayba laakiin isagoo daciifa muslim oo xujaysto karaa maxaa yeele intiqaa u sameynaa muslim axaadiistiisa fiican oo ka xulana taa marka muslimaa xujaystay isaga ma ka dhigayso fiqo laftirkeeda nacam cinda kathiiri min alculamaa waxaa kaloo xadiidka ku jiro sanadkiisa cabdullahi ibni musaafic cabdullahi ibni musaafic ayaa ku jiro wax jarxi iyo tacdiili looma sheegin ibnu xajar taqriibu tahdiibka cabdullahi ibni musaafic magaciisa bisow sheegay dabaqadiisa wax mas waafiqana ma dhihin waa daciifna ma dhihin ayb taqriibka saasuu ku sameeyey alxaafid alcalaa-i kitaabkiisa xadiidka dilyadeyn sharxii xadiis dilyadeyn sharxiisa uo ka alifay nadamulfaraa'idka waxa uu yiri markuu sheegaayey ninkan ma aanan arag uu yihi wax oo wakadaa lam ara axadan dacafa cabdallahi bna musaafi walaa man wasaqahu ma aanan arkin walakinahu macruufun rawaa canhu jamaaca wahuwa muqilun dad badan isaga arda badan uu leeyahay waana nin axaadiis yar wahuwa muqilun nin axaadiis yar calaa kulli xaal ninkaan isaga laftirkiisa dajaxiyo tacdiil looma sheegin isaga laftirkiisa marka warbaa ku jira khulaasada marka labadan nin baa xadiidkan oo lagu cileeyey ibnu khuseyme isaga dariiq kale ayuu xadiidka kusoo saaray oo ah can dariiqi zaa bni qudaama can mansuur can ibraahim can calqama marka dariiqaas iyo dariiqan hadii laysku kabo xadiidka saxeix noqon karaa oo baciid maaha marka xadiidka inuu sidaas dhuruqdaas uu ku xoogeysto waxaana sidaas oo kale marka ibnu xajar laftirkiisa waxaad moodaa inuu sidaas qabo sababtoo markuu xadiidka sheegay kadib saxaxa ibnu khuseyme ayuu yihi mana tacqiibinina waa ka aamusay sidaasoo marka xadiisku saxiix ku yahay ama uu xasan ku yahay marka ugu darajo yaryahay naam ayb marka xadiidkan aimada qaar imaamu nawowi oo kalena wau daciifiyey marka xadiidku wuxuu xujo u yahay xagga fiqiga xanafiyada xujo u yahay leanna maxaa yeele waxay dhaheen man shaka fii salaatihi wo nabigeed ninkii salaadiis ku shakiyo ziyaado i nuqsaan looma kala qaadinay dhaheen falyasjud sajdatayni bacdamaa yusallimu ha sujuudo laba sujuudood markuu salaamo noqsado kabacdi marka lama kala qaadin ay xanafiyada hadaan la kala qaadin xadiidka cabdullahi bnu buxayna maxaa lagu sameynaa isagana oo qabla salaam nebiga uu sameeyey marka waa in axaadiidkan la jamciyo shaaficiyadana marka qaarkood xadiidkan waa daciifiyaan marka eh, daayo madhabkooda waa waa bacda salaam ma aha shaaficiyada saas darteed marka iyaguna axaadiidkan badanaa way daciifinayaan inkastoo bayhaqi iyo rag marka culamada shaaficiyada kamid a ah xadiidka ay saxeexinayeen wa can ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi idaa shaka axadukum midkiin haddii uu shakiyo fii salaatihi salaadiisa haddii uu ku shakiyo ayb faqaama fi rakcatayni labadi laba ragca dhexdeeda uu ku istaago ayb bilaa shaka axadukum midkiin haddii uu shakiyo yani salaada dhexdeeda faqaama uu istaago fi rakcateyni laba ragco dhexdooda uu ku istaago labadii ragco ee la rabay markau laba ragco gaaro inuu atexiyaado u istaagay fastatama uu dhammaystirmay qaa'iman xaaluya ku taagan yani fastatama ou taam noqday qaa'iman xaal xaaluya mid taagan isagaa uu taam noqday yani istaagiisibaa taam noqday istaagiibuu taam ku noqday falyamdi haiska wato istaagiisa hore ha ku socdo ha iska wato iyoanu usoo laabanin atixyaadka koowaad lianna maxaa yal atixyaadka koowaad rukni ma aha marka adoo rukni galay inaad rukniga ka tagto ood sunno usoo laabato ma aha marka walyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo wain lam yastatima hadduusan taam noqonin qaa'iman xaal uya mid taagan taagnaan hadduusan taam ku noqonin oo yacni weli dhinaci istaaga uma badno xoogaa yar unba marka ataxyaada iyo allahu akbari iyo camal yiri welina marka si fiican uma istaagin dhexu maraa dhax ayuu marayaa nacam wain lam yastatima qaa'iman falyajlis iska fadhiista markaas oo hadduu fadhiga u dhow yahay ha fadhiisto walaa sahwa calayhi wax sahwiyana dushiisa ma aha oo wax sujuudu sahwi oo laga rabana male sahwina ma ku dhicin marka rawaahu abu daawuuda baa weriyey iyo ibnu maaja ibnu maaja wadaara qutniyu iyo daara qutni wallafdu lahu lafdigana daara qutni ayaa iskale bisanadin daciifin sanad daciifa ayay ku weriyeen sanadka marka waxaa ku jira oo daciif ku yahay jaabir ibnu yaziid aljucfi jaabir ibnu yaziid aljucfi ninka la yaraa ayaa ku jira sanadka wahuwa daciifun jiddan waa nin aada daciif ah weyaan muqadamada saxiixa muslimkaana lagu sheegay ninkan wuxuu ku jiraa dadka lagu jarxiyey muqadamada muslim ibnu xajar iyo ibnu kathiir irshaadkiisa iyo imaamu nawowi xadiidku ay wada daciifiyeen dhammaantood waxaana lagu cileeyey ninkan jaabir ibnu yaziid aljucfi jaabir ibnu yaziid marka beenlowna waa ahay beenna waa sheegi jiray abu xaniifa isga laga soo wariyey midda labaad kuufiguu ahaa nin shiiciyu ahaa aaminsan caqiidada la yidhaha arajca caqiidatu rajca ayuu aaminsanay caqiidadaasna waxay tahay cali inuusan dhimanin ee daruurta uu ku dhex jiro saxaabtan inuu ku dhex jiro cali jihaadna aan la oogeynin ilaa cali uu kasoo dego ee markaas uu yiraahdo marka dagaalka gala marka taasuu aaminsay in cali uusan dhimanin meelahan uu ku jiro daruurtaan inuu ku dhex jiro xataa markii dambe waxay ka aamineen ay ka aamineen awlaadu caliyin ayay ka aamineen marka aayaad qur-aanka kamida ah waxay deliishanayaan aan baab kulahayn baabkaas ila aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad aayadahaasay deliishanayaan naam iyo iyo aayadan suuratu yuusuf iyo nacam irjicuu ilaa abiikum ay taasi aayadaasay deliishanayaan marka ah, marka marka cali baa loo jeeda ay leeyihiin marka cali markau soo laabto ayaa jihaadki waxa marka ay bilaabanayaan <laughs> ninkaan marka caqiidadaasu aaminsanaa oo caqiido baatil ah laakiin xagga xagga xadiidkuba daciif jiddan ou ku yahay ama kadaabba uu ku yahay marka xadiidka saasuu daciif ku yahay laakiin macnaha xadiidka waxaa laga qaadana cabdullaahi bnu buxayna xadiidka cabdullaahi bnu buxayna laga qaadanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam uma uusa soo laabanin atxaadkagood waa ka tegay sujuud saa unbuuna sameeyey marka kaasaa daliil u noqonaya kan daliil uma aha wacan cumara radia allahu canhu cumar bnu khadaab waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga uu ka weri ilaa nabiga xaggiisa qaala inuu yihi laysa calaa man khalfa alimaami sahwun laysa ma ahaanin calaa man qof korkiisa khalfa alimaami imaamka gadaashiisa ah sahwun wax sahwin korkiisa ma ahaanin nin imaam ku dega dukanaayo wax sahwi ah dushiisa ma ahaanin fain sahal imaamu imaamka haddii uu sahwiyo facalayhi isaga dushiisa waa marka inuu sujuudo facalayhi facala alimaami imaamka korkiisa a ayuu ahaanaya sujuudi iyo wa calaa man axad korkiisa khalfahu imaamka gadaashiisa ah rawahu lbazaar xadiidkan bazaar bazaaraa weriyey albaxru zakhaar kitaab layrado leeyahay musnad lbazaarna lagu magacaabo walbayhaqiyu iyo bayhaqi bisanadin daciif sanad daciifay ku weriyey marka sanadkan imaamu nawowi kitaabkiisa khulaasada wuxuu yihi rawahu daara quniyu biisnaadin daciif bayhaqina xadiidka waa daciifiye wadacafahu lbayhaqiyu wagayruhu xaafid ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi wazaada daara quniyu daara qutni wuxuu ku daray walimaamu kaafiihi imaamkaa ku filan ma'muumka imaamkaa ku filan laakiin xadiidka waxaa ku jiro khaarijatu bnu muscab ayaa ku jiro khaarijatu bnu muscab ayaa ku jiro wahuwa daciifun waana daciif xadiidkan cilladiisa waxay tahay khaarijat bnu muscab ayaa ku jiro waana daciif baabka waxaa kaloo ku sugan eh, cabdullahi bnu cabaas iyadoo laga werinayo xadiidkan ayaa jiro abu axmed ibnu cadiy ayaa werinayo taa iyada nacam wuxuuna ku keenay tarjamada camru bnu camr alcasqalaani ayuu ku keenay sanadka marka oo riwaayada ibnu cabaas ninkaasaa ku jiro camr bnu camrin alcasqalaaniyu ayaa ku jiro wa huwa matruukun waana nin matruuk nacam khaarijahan laftirkiisa ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu ugu tarjamay ee uu yidhi khaarijatu bnu muscab matruukun wa kaana yudallisu cani lkadaabiin dadka kadaabiintuu ka tadliisin jiray hay ibnu maciinna waaba wuxuu yidhi waa kadaab kadabahu ibnu maciin kadabahu ibnu maciin ayaa marka kadaab yiri saa darteed marka xadiidkan waa daciif ma maayo sababtoo ah laba ninoo matruuga ma iskabi karaan ayb intaas marka xadiidka dacfigiisa wa xukunka xadiidkan inta loo keenay maxay tahayna imaamka inaan wax sahwiya lagula ma'muumka inaan wax sahwi ah lagu lahayn hadduusan imaamku usa sahwinin ma'muumka lagama rabo yani ma'muumka dushiisa qof imaam ku daba dukanayo wax sahwi ah korkiisa ma ahaanin imaamka wax walba ka xambaaraayo hadduu isagu sahwinin oo imaamku sahwiyo waa la sujuudaa imaamka haddii imaamka ounan sahwinin ee asaga oo is yiraahdo war amaa adiga sahwisay asaga keligiis ma sujuudayo laanna imaamu ku xiran yahay xukunka mas'alada marka sidaas weeyaan marka mas'aladan culimadu eh, ibnulmundir khilaaf ka xikaayooday kitaabkiisa awsat alawsat eh, masalada afar boqol iyo sideetan iyo saddexaad waayo juska saddexaad saddex boqol iyo labaatan waxa yidhi ahlucilmiga waa isku khilaafeen ma'muumka sahwinaayo imaam gadaashiisa nin ma'muuma ah oo imaam salaada ay ugu xiran tahay sahwiga oo sahwiye isaga ma ma sujuudaa looga rabaa keligiisa waxaan ka hadlaynaa marka masalada asalkeedu saas waay waa ma'muum imaam ku daba dukanaayo ee isaga sahwiyey imaamkana uusan sahwiyey taa iyadaa marka muxuu sameynaya hadday ku dhacdo qofkii sidaas <coughs> ayb ibnu mundir wuxuu le ahlucilmiga waa isku khilaafeen badankood marka waxay dhaheen uu yidhi faqaala katiiru minhum laysa calaa man saha khalfa alimaami sahwun qowlkaas waxaa laga wariyey ibnu cabaas isaga ay wabihi qaala anakaciyu wshacabiyu wamakxuul wzuhriyu warabiicatu wayaxya alansaariyu wamalikun wasufyaan athawri walawsaaciyu washaaficiyu waaxmedu waisxaaqu waasxaabu ra'yi intaasba waxay ku tageen qowlkaas awfiya ujeeda asxaabu ra-yi badan hadduu saa yiraahdo iyaumaa loo jeedaa isxaaq wuxuuba sheegayba ijmaacu sheegay wuxuu yihi ijmaacun min ahli lcilmi waayi arrinkan saciid ibn lmusayab iyo xasan albasrina qowlkan oo kale laga weriyey marka qowlka loo badan yaha kan wa adoo imaam maanta salaada ku xirto allahu akbar la yiri la bilaabay salaada haddaad adiga sahwisid imaamkiina wax sahwiya uunan samaynin adiga wax sujuuda ma sameynaysa kaligaa laakiinse masaladan waa ka duwan tahay hadduu imaamku sahwiyo ee sahwigii lagu baraarujiyey ee sahwigii oo dhacay sujuudu sahwigii oonan samaynin imaamka adiga ma'muumka aad samaynaysaa leanna maxaa yeele hadduu isaga ka tegay adigana ka tagta maa salaadaada naaqis aada dhigto ibnulmundir iyo aimada marka imaamu nawowi iyo kulli saasay leeyihiin culamada ayb madhabka shaaficigana sidaas oo qabaa saasaana raajixa naam marka laba mas'ale yaan laisku dardarin mid waxa weeyaan imaamkaaba sahwi galay waa ka tegay sujuuddii adigoo sujuudaysa markaas midaan hadda laakiin uu ka waramayo xadiidkan waxay tahay imaamka ma saawinina adaa saawiye adoo ma'muuma waxba sujuuda lagama rabo imaamkaa kaa qaaday mas'ale saddexaadna waa maxay imaamkii salaada qaarkeeda ayaad ku xiratay waa soo daaday hal ragcaad imaamkii la tukatay waa salaad casir saddexdii ragco adoo aad dhamaystiraysaa sahwi kuugu dhacay salaada kaliga aad tukanaysaa sahwi kuugu dhacay cindaidin waa sujuude markaas markaas sujuud sahwi waa lagaa rabaa waa saddex masalo iska jirna leana maxaa yeele sahwigaagaani wuxuu dhacay markaad imaamka ka furaxay leana masbuuqa ahayd mar hadda imaamku assalaamu calaykum waraxmatullah yiraahdo ay istaagto salaadaadi calaaqadii adiga imaamka idinka baxaysa waa go-day kuwan dambe marka ragcaadkan dambe haddaad ku sahwiso waa laga rabaa sujuudu sahwi laakiin ragcadii aada imaamka la xirnayd haddaad ku sahwisid taas imaamkaa qaadanaya xambaaraya masalada saddexda masale ma la kala gartay hmm. marka xadiidkan macnahaasa marka laga qaadanaya nam waa daciif laakin xadiidka qawaacidda sharciga laakin waa waafaqsan yahay maxaa yl inamaa jucila alimamu liyutama bihi wacan thawbana radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal thawbaan waxaa laga wariyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo ka warinaya qaala nabiga inuu yihi likulli sahwin sahwi kasta sajidataani laba sujuudood baa usugnaaday bacdamaa yusalimu markuu salaamo noqsada kabacdi rawaahu abu daawuuda baa weriyey wabnu maaja iyo ibnu maaja bisanadin daciif sanad daciifa ayay ku weriyeen sanadkan daciifka cilada rasmiga ah ee qaadixada ah ee sanadkan dhibayso waxa weeyaan waxaa ku jira sanadka zuhayr ibnu saalim alcansi zuhayr ibnu saalim alcansi ayaa ku jira daara qudni waxa uu yidhi ximsiyun munkaru lxadiid ninkan waa ximsi ximsi waa dhulkaan hadda waxaaa suuriya ku taalla magaalo weyn ximse la ximsiyun munkaru lxadiid xadiidkiisa oo munkar yahay lam yasmac min tawbaana tawbaan kama maqlinin haddana iyuu ka werinaa tawbaanu ka werinaa xadiid marka xadiidka inqidaacna waa ku jiraa ninkaas marka munkarulxadiidkaana waa ku jiraa xadiidka cilada rasmigaa kaas waay culummada qaarkood baa waxay ku cileeyaan ismaaciil ibnu cayaasha xadiidka werinaya dheh sanadka waxaa ku jira ismaaciil ibnu cayaash ay dhaheen qaarkood marka ismaaciil ibnu cayaashna waa daciifay dhaheen laakiin sida taxqiiq ah ismaaciil ibnu cayaash markau ka werinayo shaamiyiinta xadiidkiisu saxeix waayo marka uu ka werinayo hayru shaamiyiinna xadiidkiisu waa daciif xadiidkanna wuxuu ka werinaya nin shaami ah marka maba noqon karta ismaaciil cilad xadiidka cilad kuma noqon karto ma garatay intaas bacdi culamaa baa saas dhahaan marka culimada marka ragga xadiidkan xanafiyada daliishato marka culimada muxadisiinta xanafiyada aaday usugu dayeen inay xadiidkan tasxiixiyaan waxaa kamida turkumani baa kamida ragga saasoo kale yeelay bayhaqi uu ku naqdiyey xadiidkan daciifinta uu daciifiyey liajli ismaaciil ibn cayaash uu ku daciifiyey wuxuu yidhi marka ismaaciil waxaa ku jira isaga shaami buu ka werinayay marka laakin bayhaqi xadiidka cilad kaleba ku daciifiyey oo wuxuu ku daciifiyey xadiidkan waa munkar uu yihi nakaara ku jirta nakaarada waxay tahay axaadiidtii bukhaari iyo muslim ay werinayeen xadiidkii dilyadayn xadiidu dilyadayn waxaa kusoo arooray nebiga inuu dhowr sahwi uu sameeyey mar waa hadlay qiblada waa ka jeestay wuxuu sameeyey waa salaamo noqsaday oo laba rabc ragco ku salaamo noqsaday salaad casir ay tahay meeqa sahwi saddex sahwi waha ee ka badan intaasoo sahwi nebiga muxuu u sameeyey meeqa sujuuday sameeyeen sujuudu mid ah unbuu sameeyey laba jeer unbuu sujuuday bis marka haddii sida xadiidkan la qabsado oo la dhao likulli sahwin sajdataani waxay ahaaleed inuu lix sujuudood sameeyo mid kasta oo sujuudu sameeyo saa iyada marka saxiix ma aha qala marka xadiidkii bukhaari iyo muslim ayuu kan ka hor imaanayaa marka isagoo uu ku jiro zuhayr ibnu eh, salim alcansi ninkan isagoo uu ku jiro cilad ay tahay haddana uu khilaafsan yahay riwaayati saxiixayn marka bayhaqi taasoo cuskaday laakiin turkumani wuxuu ribay marka waxuu cilad uga dhigay ismaaciil ibnu cayaash ismaaciilka unbuu ka naqdiyey bis dhinacaas ciladan kale kama uuna jawaabin ayb marka eh, xadiidka marka cilada rasmiga ah waa zuhayr ibnu saalimkaas weya nacam ama ismaaciil ibnu cayaash cilad ku noqon maayo maxaa yeelay shaamiyiinta nin kamid wada ah xadiidkan oo ka warinaya weliba khaas ahaan ninkaas tawbaan kama maqlin zuhayrikas thawbaan kama uusan maqlin ayuu yiri daara qudni lam yasmac min thawbaana miisaanlictidaalka saasaa ku taalan xadiidka saasuu daciif ku yahay xukunka xadiidkan marka maxaa waa maxay meeshaan loo keenay sahwiga halkii sahwiga ma wuxuu u baahan yaha laga sujuudo sujuud sahwi ah. mase adiga haddaad doonto shan jeer sahwiye lama sujuudin baa kaaga filan sida raajixa laba sujuud unbaa kaaga filan haddaad shan jeer saawiso sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam wax badanoo sahwiyey xadiidka dilodayn maca dalika wuxuu sameeyey sujuudu saawi mid ah unbuu sameeyey taasaana la qaadanaya marka masale waxaa jirta iyadana sujuudu saawiga soo dhex gasho aadna loogu baahdo laba mas'alo camalkaan ka baraarujinayna mas'ala waxay tahay imaamku haddii uu sahwiyo ma'muumkuna ou masbuuq yahay muxuu sameynaya masala waa taas salaadeed imaamka kusoo xiratay ragcadii u dambeysay imaamkiina waa sahmiyey oo imaamkii sahwi baa galay adiga masbuuq ragcadii u dambeysay kusoo xiratay marka maxaad samaynaysaa imaamku markuu salaada dhameeyo markuu imaamku salaada dhameeyo sujuuduu samaynayaa dabcan sujuudu sahwi buu samaynaya ama ha ku sameeya qabla salaam ama ha ku sameeya bacda salaam seed yeelaysaa adiga ma ku raacaysaa mase ma ku raacaysid hadhowse haddaad ku raacdo markaa salaadaada dhamaysato sujuudu sahwimaa lagaa rabaa masaladaa ma raba masalada iyadaa marka taas taas way culamada marka ilaa dhowr qowlay masaladaa iyadaa ay ka qabaan daa'ifo culamada kamida waxay leeyihiin ma'muumku imaamka waa la sujuudaa sujuudu sahwiga oo adiga waxaad samaynaysaa ado masbuuq haddaad ahayd casir oo kalead soo gashay ragcad u dambeysaad la qabsatay imaamka markau atixiyaaday u sujuudu sahwi la dhacay ama qabla salaam ama bacda salaam waxuu doona haw sameey waxaad yeelaysaa adiga waa la sujuudi waa raacay imaamka waa mutaabacaynaysa markau imaamka salaamo noqsado waa iska istaagay oo waa dhamaystiranay salaadaada sujuud dambeo labaadna ma lagaa rabo ma sameynaysa qowl waa kaasa waana qowlka loo badan yahay oo culamada ay qabaan badankood shacbi iyo cadaa iyo naqaci iyo xasanulbasri iyo daxaaq ayaa laga soo guuriyey wa bihi qaala axmedu imaam axmedna saasuu yiri iyo wa abu thawr abu thawr waa tilmiidkii imaamu shaafici culamada shaaficiyadu ka mid yahay iyo wa abu thawr iyo asxaabu ra'yi iyo xanafiyada saasay qabaan ayb qowlka labaad waxa uu yahay masalada ku jiro lama sujuudayo sujuudu sahwiga imaamku markuu salaamo noqsado ayuu istaaga isaga waa dhamaystiran oo salaadiisa gadaalow kala imaana labadiis sujuud sahwiga gadaalow ka samayna ma raacayo imaamka uu leeyahay qowlkan labadaas marka hore adiga imaamka ku raaci maysa sababta waxay leeyihiin adiga sujuud sahwi maxalkeeda aakhiru salaat adiga salaadaada aakhirkeedana lama gaarin ay kuleeyihin laakiin tan waa saalamta waxaan naqdinaya qowlkan adiga marka aada soo gaarto hal ragco imaamka aada la qabsatay waa la ataxiyaada soo maa hal ragca maa lagu ataxiyaaday ma lagu eh, maxaa ufariisatay ajli mutaabacati limaam aad ufariisatay tanna mutaabacati limaam baad u raacaysa eh, qawlkan isagaa marka waxaa laga soo guuriyey ibnu siriin iyo isxaaq isxaaq ibnu raawil ayaa laga soo guuriya qowl daciifa ah qowlka saddexaad waxa uu leeyahay imaam maalik baa qaba waa kala saara hadday sujuudu tahay qabla salaam waa la waa la sameynaya imaamka sujuudu hadday tahay qabla salaam waa la sujuudaya imaamka markaad ma sujuudidna salaadaada ah iska dhamaystirana markuu salaamay haddii sujuudu ay tahay mar labaad kusoo celin maysid marka aakhir salaadaada aakhirkeeda kusoo celin maysid haddii uu imaamku sujuudu sahwigiisu bacda salaam uu yahayna lama lama samaynaysid oo markuu assalaamu calaykum waraxmatullahi assalaamu calaykum waraxmatullah yihahdo istaagi adig isaga markaas ha sujuudo hadduu doono intii ku dhineeda dhamaystirana markaad dhamaystirato labada sujuud gadaalaad ka keeni adig adiga salaadaada gadaal aad ka dhamaystiraysa ayaad ku keenaysaa ayb qowlka ugu dambeeya afaraad imaamu shaafici baa qabo wuxuu leeyahay ama qabla salaam ha ku sameeyo ama bacdi salaam ha ku sameeyo waa mutaabacaynaya waa inaad raacdo oo ku raacdo sujuudda sujuuddaa ku raacay adi ma salaamo noqsanaysid marka marka assalaamu calaykum raxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah uu yidhaahdo haddiida marka uusan imaamku salaada dhamaynin ee kadib allahu akbar uu yidhaah allahu akbar aad la leedahay adiga ma iska kacaysa haddaa kacdana soo laabanaysa ila weli imaamku salaada ku jiraa maka dhamaanin salaadii maogta marka marka uu salaamo noqsada waa istaagi adeeg waa dhamaystireen markaad dhamaystirto salaad intii ku dhinayd haddana gadaalaa ka sameynay sujuud sahwi leana sujuud sahwi maxalkiisa waa aakhiru salaad tan adiga mutaabaca darteeda u samaysay uu leeyahy imaamu shaafici kaasaadna moodaa inuu xadiidka waafaqayo inamaa jucila imaamu liutama kaasaa waafaqay waxaan ujeedaa mid meesha hore ama qabla salaam ahayd ama bacda salaam ahaay soo celinta dambe iyada marka iyada laftirkeeda marka culimada uma badna soo celinta dambe ad inaad dib u soo celisid looma badna marka masalada intaasoo qowl ayaa ku jirta marka afartaas qowlaa ku jirta marka in la madabka shaaficiga wuxuu ku dureersaday in la raaco imaamka ama qabla salaam ama bacda salaam waxu doonaa ku sameeya aa raaca imaamka markuu salaamo noqsoo salaada ka baxo waa istaagay waa dhamaystira salaadaada inta aadan marka salaadaada markaad ka baxdo sujuudu sahwi baa la imaanaya yani mar labaadaad gadaal kala imaanaysa marka culamadan inamaa jucila alimaamu liyutama bihi taasay deliishanayaan waxaad ogaataa mas'alada aan maanta dhanka hadlaynayna waxay ahayd haddii sahwigu ou dhaco bacda dukuuli lmasbuuq masbuuq marku soo galay salaada kabacdi amaa haddii sahwigu qabla masbuuq ou dhacay hadda waxaan ka hadlayn ogow adii masbuuqaad ahayd salaada waa lagaala hormaray sahwigii waa marka haddou dhaco sahwiga intaad salaada ku jirta adiga hadduu sahwigu dhaco hilmaanka imaamka uu hilmaamay intaad salaada ku jirtay hadduu dhacay laakiin sahwigu hadduu ku dhacay ragcadii koowaad adigan aadan joogin waa masalo kale hadda waxaan afartan qowl mas'alada leh waxay tahay waa asnaaa salaati kawxisaa u dhacay salaada dhexdeeda wuxuu ku dhacay laakiin adi intaadan imaaninba ka hor sahwigii dhacay seed yeeleysaa ula tacaamulaysaa iyada naam madhabka shaaficiga laba weji oo masaladaas ka qabaa laba weji ayuu ka qabaa wej waxa uu yahay lama sujuudaa imaamka liana sahawgaan adiga maba ku fursayo taas uu leeyahay wejkaanaana asaxa cinda shaaficiya wejkan ayaa asax ah wejka labaad wuxuu le waa la sujuudayaa mutaabacatan lilimaam isoo imaamka raacay wallahu aclam wejkan dambe oo iyagu ay leeyihiin waa daciif kaasaa raajix leana maxaa yl inamaa jucila alimaamu liyutama bihi in imaamkii oo weli salaamo noqsanin weli ayagu waxay qabaan sujuudda qabla salaama la sameynaa ogoy imaamkii atixaadkiiba u dhameeyey assalaamu calaykumba maba dhihin allahu akbar yiri waa sujuud miska fadhinaysa adiga marka labadii sujuud intuu ka dhameeyo iska fadhina marka asalaamu calaykum ilaa maa istaagaysaa marka salaadii mutaabacadii baaba halaabaysa marka wejka aan asaxa ahayn kaasaa asaxa min xaysu daliil kaasaa asaxa marka marka lalama sameynaya saasaa xaafid alcalaa-i oo soo raraya xaafid alcalaa-i kitaabkiisa la yiraahdo nadmu lfaraaidka xadiiskii xadiiskii leedeen oo ku sharxay masala xaggaas marka uga baxa masalada iyada masalada kale waxay ta nacam taasaa marka ugu muhiimsan hadda nacam imaamka kaa xambaari maayo ta kale hadaayan sheegay imaamka makaa xambaaraayo wixii aada samaysay sahwiga adiga kaa dhacay markaad istaagto salaadaada aada iskaa u dhamaystiranayso sahwiga kugu dhaco imaamka shuqul kuma laasa la timaado haddii imaamka uu ka tago sujuud sahwigana waa samaynaysaa adiga waad la imaanaysa su-aashaan marka sujuud sahwi iska jira waa masaa-il aada u isugu noqnoqonaysa waa isku daya inaad fahamtaan faslun intaa marka waxuu uga baxay sujuudu sujuud axkaamu sujuudi sahwiba intaa uga baxay halkan wuxuu ka gelaa waxay tahay sujuudu tilaawadiiba halkan ka bilaabanaysa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal sajadnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigaan la sujuudnay fii ida samaa nshaqad ida samaa nshaqad sujuudda ku jirta ayaa nebiga kula sujuudnay waqra' bismi rabbik iyo iqra' bismi rabbik sujuudda ku jirta rawaahu muslimun muslim baa weriye xadiidkan awalan culamada waxay aada isugu qabtaan meeqa sujuudeeda sujuud tilaawa qur-aanka ku jirto waxaa kale isku qabtaan marka sujuud tilaawada waxyaalaha kamidka ah axkaamteeda waxaa kamid a ah salaamo naqsi ma leedahay takbiir ma leedahay waxyaabahaas oo dhan sujuud tilaawada marka qur-aanka ku jirto dabcan sidii loo diyaadiray inta marka acraaf midaa ku jirto mid waxay ku jirtaa eh, eh, waxay ku imaaneysaa suuratu racdi mid baa marka meeshaa eh, suuratu racdi ku jirto mid waxay ku jirtaa suuratu naxli isra waa ku jirtaa waxay ku jirtaa sidoo kale eh, eh, eh, waxay ku jirtaa maryam waxay ku jirtaa suurat lxaj laba miya mase waa hal waa imaan doonaa warkeeda mid waxay ku jirtaa sidoo kale suurat lfurqaan ayaa ku jirta namle waa ku jirtaa sajday ku jirtaa wahaa kada suuratu fusilat waa ku jirtaa saad waa ku jirtaa laftirkeeda iyadana inkastoo laisku hayo ayb iyo eh, mufasalaad kale waa leeyihiin sujuudo bada sujuudo ayay leeyihiin sida samaa shaqad iyo iqra iyo wanajmi iyo iyadana sujuuday leeyihiin adal marka inagaasaa sujuudaha ugu badan xadiidkan ugu horeeya marka wuxuu daliil u yahay mufasalka in lagu sujuuda mufasal waxaa la yihahdaa suuratu qaaf wixii ka hooseeya suuratu qaaf wixii ka hooseeya weyaan mufasalka haddii todoba marka sulac laga dhiganayo suraca qamiisaad ayaa waxaa la yidhaahdaa mufasal marka mufasalka ma lagu sujuudaa mase laguma sujuudaayo imaam maalik baa waxuu qabaa inaan lagu sujuudeyno suuradaha dambe sujuudeeda ayaa lama sameynayo qabaa xadiidkan marka wuxuu daliil weya in nebiga iyo asxaabtooda ay ku sujuudeen kalama odhanaysa waa lagu sujuudaaba xadiidka xujo iyahay qoladaasu marka xujo u yahay xadiidka waxaa noo imaan doonta xadiidka zayd ibnu thaabit ou leeyahy qara'tu cala anabiy sala allahu alayh ali wasalama nabiga waxaan ku akriyay annajm suuratu najmi falam yasjud fiiha kuma unan sujuudin xadiidkaasoo qabsanaya imaam malik asagan wanajmi baa nabiga ku akriyay fasjuduu lilahi wacbuduu ma sujuudi laakiin culimada waxay sida eh, xadiidka si loo jamciyo qowlka saxdaa waxaa weeyaan in la yiraahdo markuu ka tegayna nebiga wuxuu uga tegay libayaani iljawaab inaysan waajib ahayn oo laga tegi kara inuu dadka tuso markuu sujuudda sameeyeyna wuxuu la yimid sunanimadeedu cadeynayo sida ugu fiican waa sidaa in loo jamciyo ayb wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi saad saad laysat ma ahanin min cazaa'imi sujuud meelaha sujuuddeeda ay waajibka tahay ama ay mu'akadaadka ay tahay meelaha sujuudeeda ee eh, sunna mu ay tahay aada loo adkeeyo ma ahan sujuudeeda eh, saas waqad ra-aytu waanan arkay rasuulalahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga yasjudu fiiha isagoo ku sujuuday dhexdeeda ayaan arkay rawahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka wariyey sababta waxay tahay nbi nabiyullaahi daawuud baa ku sujuuday eh, nabigana de waxaa la amray marka fabihudaahum iqtadi fabihudaahum hanuunkooda iqtadi ku dayo marka saasaysan u ahayn marka min cazaa'imi sujuudna ma ahano waa marka waa markii tawbada laga aqbalay shukri oo la dhacay faafarnaa lahu dalika waina lahu cindanaa lazulfa xusna ma-aab aayadda ka horeysa faqara raakican wa anaab marka tawba iyo sujuud oo tawba keen ahayda ahayd tawba keen oo tawbad keenay ku tawbad keenay lagana markaa alla marka usaxbaxkaayo marka amar kuma jiro oo ah yani isjud iyo amar noocaas ma laha kuma jiro saa darteed marka sujuuda saad ma aha min cazaa'il sujuud sujuudaha marka aada loo adkeeyo ma aha saad saad laysat ma aha min cazaa'il sujuudi sujuudaha kuwe sujuudaha teeda adag ma aha aada loo adkeeyo waqad ra-aytu waan arkay rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yasjudu fiiha rawahu lbukhaariy bukhaari baa weriye xadiis wa waxaa laga wariyey isla ibnu cabaas ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sajada binajmi suuratu najmi ayuu ku sujuuday rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriya xadiidka suuratu najmi ayuu ku sujuuday nebiga tan marka waxay cadaynaya marka in nebiga mufasalaadka uu ku sujuuday eeda laftirkeeda marka weliba markaan waxay ahayd markuu nebiga maka joogay bay ahayd xadiidka bukhaari baa werinaya rawaahu lbukhaariyu markau maka joogaa waxaa dhacday qur-aankau akriyay nebiga caleyhi salaatu wasalaam suuratu najmi buu akriyey markau maraayo marka fasjuduu lilaahi wacbuduu ayaa gaaladii iyo wixii meesha joogo dhan waa waawada sujuudeen umayata bnu khalaf marka laga reebo ciiduu soo qaatay wejigosa jees-jees iyo baaxasinta ka taga marka waa markay asxaabta rasuulka ahay ay xabasho u hijrootay ay maqleen waxay maqleen reer maka waa islaameen mar haddiiba nebigii qur-aan isagoo aqriyey ay sujuud la hoobteen oo la dhaceen waxay waxay maqleen marka waxaa lasoo gaarsiiyey waa la islaamay mako markaasay marka mako kusoo laabteen markaasay waxay ogaadeen inaysan islaamin gaaladan ee sujuudeedu marka maxay ahayd sujuud cibaada ma ahayd ee qur-aankii baasay u macaansanayeen u macaansanayeen waa ka adkaaday min hada alxadiid tacjabuuna watabxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduuna fasjuduu lilahi wacbuduun say u dhegeysanayeen gab ayagoo dhacay unbays arkeen lana maxaa aaday qur-aanka ufahmayay si fiicanay ufahmayeen lana luqada carabiga iyo fasaaxadooda aaday u darneed aad ufahmayey marka de nebigiina waa la jooga oo qur-aanka ka tarjumayo ficil ahaanna uga tarjamaayo oo qowl ahaanna u sheegayo uga tarjamayo dadkaan hadda joogo kale ma ahayno muslimiinta iskaga badan oo cujmada ay iska qabsateen ahay oo qur-aankiina aan saas loo danayneyn oo macna asalkii ugu weynaayo qur-aanka oo dadka ugu yeerayo aan la aqoonin qur-aanki muxuu dadka asalka oo dadka ugu yeera waa maxay in ilaahay keligiis la caabudo oo shirkiga laga haro ilahay keyrkiis lagu tacaluqa layska dhaafo dadka u wacaa qur-aan asalkii asalkiibayba ka dhumeenba dadka hadda muslimiinta qaar badan oo kamida ah. markaasay maxay kuleeyihin qur-aankii shirki daliil uga raadinaya qur-aankii u yimidba waa inuu shirkiga gooyo isaga dharsiiyo ayaa daliil looga raadinaya dadkii qof saasaa marka qur aankii fasiraayo oo qur-aanka dadka u akrinayo midaa marka qur-aanka wuxuu yiri waa maxay marna wuxuu leeyahay walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walarda yaquuluna allah gaaladan ilaahay inay yaqaanaana mar qur-aanka aayadday sheegayin marna waa gaalaa la leeyay say ku dhacday wuxuu u maleeyaa bimujarad ilaahay ay yaqaanaan inay ku musiibaayeen macrifada keliya u maleeyaa inay islaamnimo islaamnimo keenaysa ee islaamnimada inay ka guda weyntahay macrifo iyo inqiyaad iyo yacni iyo ku dhawaaqid towxiidka lagu dhawaaqo inay tahay ma ogaba marka muxuu tafsiirka akrinaa marka qof noocaas maba fahamsanaa qur-aanka asalkiisa meesha u socdo taas waa marka qisadan ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam istajida binajmi waa marka midda ay marka eh, qisadan marka aada iyadana daciifka u ah oo baatilka ah midda ay ku keeneen waa waxay usujuudeen ay leeyihiin eh, markau maraya fara-aytum ullaata walcuza wamanaata athaalithata alukhraa ayuu wuxuu yidhi eh, tilka alaalihatu lculaa tilka alqaraaniiq lculaa waina shafaacatahuna la laturja saasuu akriyey dhaheen nabiga caleyhi salaatu wasalaam tilka alqaraaniiq alculaa waa ilaahyadii waaweynaayo ku kuwaas soo u akrina nebiga waxaaba loo soo diray laata iyo cuzi inuu la dagaalamay waina shafaacatahuna laturja shafaacadoodana waa la rajeynaya markaasay marka ay u riyaaqayna sujuuda marka hadday maqleen ayaga ismaqashiiye waxaas ee nebiga ma dhihin calayhi salaatu wasalaam qisat lqaraniiqa ala yihaha qisada marka sheekh ilalbani kitaab uu ka alifay nasbu lmajaaniiq fii ibdaali qisati lqaraniiq kitaab la yirahdo ka alifay marka culimadana waa daciifiya waa qiso been ah way leana asalka diinkay kasoo horjeeda in la yidhaha maba ahaba axaadiidteeda duruqdeeda waa iskabaayaan iyo waxaas in la raadiye maba ahaba leanna maxaa yeele mawduuc xadiidka inuu mawduuc yahay waxyaabaha lagu gartay calaamadaha waxaa kamid a ah inuu ka hor imaanayo aslu diin wixii aslu diin ka hor imaanayo maba la baaraba sideedu mawduuc uu ku yahay marka in lakakabo ma aha inkastoo culamada qaar ay maraasiil iskabaysa waayo wax noocaas ay leeyihiin hadhow haddana ta'wiil ay gelayo marka marka horeba ta'wiilku faraco tasxiix keen la tasxiixiyabaa qalad iyadana suuratu ilahi wuxuu ku sheegay suurat lxaj liyajcala maa yulqi shaydaanu fitnatan liladiina fii quluubihim maradun wlqaasiyati quluubuhum aayadaasa ilaahay u hadlay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa alqa shaydaanu fii umniyatihi wacan zayd bni haabitin radia allahu canhu qaal waxau yihi qara'tu cala nabiyi nabiga ku aqriyay korkiisa annajma suurat najmi falam yasjud ma uusan sujuudin fiiha dhexdeeda muttafaqun caleyhi marka marna waa sujuuday marna ma sujuuday markuu ka tegeyna libayaani ljawaazi uga tegay inay laga tegi karo inay banaan tahay markuu sujuudayna wuxuu u sameeyey sunno ahaan sida lagu jamcinayo waa sidaas waxaa kaloo laga qaadana axaadiistan sujuudu tilaawada salaad dhexdeed waa lagu sujuuda qur-aanka markaad akrinaysana waa la sujuudaa khaarija salaa haddaadan adiga akrinaynin ee aada laakiin la socoto ood dhegaysanaysid oo fasjudu lilahi wacbuduu oo akriyo ninkii akrinayana ou sujuudo waa la imaanaya adigana sujuuda wacan khaalid ibni macdaan qaala waxa uu yihi fudilat suurat lxaji suurat lxaj waa la dheeraad siiyey bisajdatayni laba sujuudood baa lagu dheeraad siiyey rawaahu abu daawuud baa weriyey fi lmaraasil buu ku weriyey labada sujuud midda hore horta waa laisku waafaqsan yahay midda hore waa la isku waafaqsan yahay midda dambe ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu khayra lacalakum tuflixuun taas iyadaa weyaan marka midda warka uu ka taagan yahay ayb abu daawud hadda maraasiishiisao ku weriyey marka mursal ah waa mursal isnaadkiisa oo xasan yahay laakiin mursal da lama xujeyso xujo maaha mursal warawaahu axmedu imaam axmedna waa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi mawsuulan xadiidka isagoo mawsuul ah min xadiidi cuqbata bni caamir isagoo cuqba xadiidkiisa ah wazaada wuxuu ku siyaadiyey faman lam yasjudhumaa labadeeda sujuud ninkaan ku sujuud ninkaan ku sujuudeynin faman lam yasjudhumaa ninkaan ku sujuudin falaa yaqra'haa yoosa akrinin wasanaduhu daciifun sanadkiisu waa daciifu yiri ibn xajar sababta marka uu daciif ku yahay waxaa weeyaan ibnu lahiica la gooni noqday ko cabdullahi ibnu lahiica ayaa la gooni noqday marka wuxuuna ku khilaafay rag kale oo asaga ka fiqaysan wuxuuna ka werinaa ibnu lahiica can eh, mishrax ibni haacaan ayuu ka werina can cuqbata weyaan marka culamada qaara waxay yidhaahdeen cabdullahi bin lahiica axad ulcabaadila buu ka werina xadiidkan riwaayo kale marka saa darteed cilo loogama dhigi karo axad ulcabaadila cabdullahi bin yaziid ilmuqrib iyo cabdullahi bin wahd iyo cabdullahi bin mubaarak uu ka werinayo xadiidkiis waa saxeex cabdullahi bin lahiica haduusa cilo kale lahayn laakiinse mishrax ibni haacaankan ku jira xadiidka laftirkiisa inkastoo ibnu maciin uu tawfiiqiyey haddana ibnu xibaan waxa uu yihi yukhdiu wa yukhaalif ibnu xibaanna waxa uu yihi yukhdiu wa waa jafaa dadkana waa khilaafaa siqaadka ah kitaabkiisa almajruuxiinna wuxuu ku yidhi yarwi can cuqbata bni caamir axaadiisa manaakiir cuqbata bni caamirba wuxuu ka wariyey axaadiis munkar ah laa yutaabacu calayha oo aan lagu raacin kanaa kamid a ah hada laguma raacin cabdllahi bn la isaga la goonino wasawaabu fii amrihi tarku man farada min ariwaayaati sida sawaabkaa waxay tahay buu yidhi in laga tago mishrax riwaayaadka oo la gooni noqdo walictibaaru bimaa waafaqa bimaa waafaqa tiqaad iyo marka in la ictibaar siiyo wixii uu tiqaadka ku waafaq khulaasada ninkan waxaa weya hadduu waafaqo ragga tiqaadka waa la qaadana xadiidkiisa hadduu khilaafana ma la qaadanayo riwaayaadkan marka waxay ku khilaafayaan marka taas marka xadiidkan eh, sheekh alalbani kitaabkiisa eh, hore mar hore wou saxiixiyey markii dambena eh, sunan abi daawuudka waa ku daciifiyeen ilaal dambe warawaahu axmedu warawaahu axmedu xadiidka axmed warawaahu axmedu axmed ayaa weriyey watirmidiy iyo tirmidi mawsuulan isagoo mawsuula xadiidkii min xadiid cuqbata bni caamir wazaada faman lam yasjudhumaa qofkaan labadoodaba sujuudin falaa yaqra'haa yousan akrinin wasanaduhu daciifun xadiidkan isagaa marka sanadkiisu waa daciif mishkaadka waa marka hore meesha uu ku ku eh, siininayo markii dambena daciifka sunanka uga wacan cumara radia allahu canhu qaal marka axaadiid la tasxiixiyo ama la tadciifiyo ee laga noqdaa ma aha dhib ma aha culamada islaamkana tanaaqud kuma tiriyaan masaladaas bal fatxulbaariga waxaad ku arkaysaa isagoo ku dhahaayo mujaladkii koowaad labaad wuxuu kusoo taxqiijiyey sidaan markii dambena waxaa ii caddaatay cagsigeeda culimada haddaad fiiriso axaadiis ay tasxiiciyeen haddana daciifeen ah, waa ku arkay buur kutubul jarxi tacdiil feeri waxaad ku arkaysaa nin yaxya ibnu wacin tawfiiqiye mar kalena inuu daciifinaa arka laba riwaayo islaan nin laga werinayo marna daciif marna siqo ima in la jamciyo ima inuu ijtihaadkiisa bedelo culamada saasay kuay ima waxaa laga yaabaa tawsiiqan inuu bictibaar u jeeday tadciifkana bictibaarin aakhar u jeeday amaba inuu markii hore ou yiri waa waa fiqo gadaal dambe uu ogaaday axaadiis dul istaagay dambe iyo wax uu werinayo dambe oo marka uu taxqiijiyey inuu daciif yahay marka cid tanaaqud ku tirisa male waxaasoo kale waxyaabaha dadka qaarkood ay wareejinayeen marka meelaha tanaaqudaat alalbani ama wax lamida ah ay leeyihiin wax ka jira malaha tanaaqud maa wax albani looga horeeyey loogana dambaynayo maxaa qofka waa bani aadam baxsigiisa xadiidkaana cilmigan xadiidkaana cilmi aqbalaya ma aha cilmi afar kutub ku kooban ma aha marka go-aan lagama gaari karo waxaa laga yaabaa qofka bixasabi mudaalacatihi maanta inuu kutub badan mutaalaceeyo juhdi ku bixiyey ay usoo baxday xadiidkan inuu daciif yahay yoom min alayaam kitaab aunan arkin inuu dariiq cusub ku arkaa laga yaabaa xadiidka uu leeyahay dariiq markii hore uunan dul istaagin marka mawxuu mis adkaynayo mawxuu leeyahay aniga hal mar hadday iga timid xadiidkan waa daciif biswa taas alla kacabsi maaha haduu qofku sidaa yeela alla kacabsi maaha leana maxaa yeelay xadiidkan hadaad daciifiso dad badan baan ku dhaqmaynin waa lagu haystaa adiga hadhow haddaad tasxiixiso oo tadciifkiisa ogaatana de waa dhaqankan xadiidkan in lagu dhaqmo ma aysan ahayn marka inaad cadayso waa ade ninkii ilaahay ka cabsanaya marka xaqa usoo noqona laakiin nimanaa marka bal iska marka waxay samaynayaan marka eh, waxay soo qorayaan marka tanaaqubaat tanaaqubaat alalbani markaasaa maanta dhamacaa lasoo qoraa xadiid mar oo xasani mar daciifi muuqidada ma akriso kitaabka muuqidada almuuqida lilimaam dahabi ee uu kasoo gaabiyey kitaabkan iqtiraaxa ibnu daqiiq ilciid musalaxa marku ka waramaya xadiidka xasanka ah wuxuu leeyahay waa xadiidka ugu dhibka badan waay marka la tadbiiqinayo waxaa laga yaabaa hal caalim inuu maanta xasaniyo berina u daciifiyo le waa culamada xadiidka marka waxaan wax aqoon xadiis hadaysan ulahayn inay ka hadlaan de ma ahayn cilmiga ay yaqaaneen inay ku ekaadaan laakiin qofku haddii ibnu xajara ah wuxuu yidhi kitaabulxaj fatxulbaariga uu ku yidhi niman marka luqada aada u yaqaanay oo sanad xadiid xoogaa si ugu uga hadlay weliba rag culamo ay ahaayeen kirmaani bu ayaa wuxuu yidhi eh, xadiid buu marka suuradan waa suuro waxuu yidhi mursal ah mana ku kab maayo eh, mana noqon karta uu yidhi bukhaari baa sanadka kala gooyey marka gadaalow ka dhamaystiray horena xadiidka marka sanadka qaybo ka sheegay marka qaybta hore qaybta dambe waxba isma kabayaan yii calaaqana ma laha markaasu ibnu xajar waxa uu yidhi marka inay calaaqa wax leedahu sheegay kadib uu marka wuxuu yihi man takallama fii gayri fannihi ataa bimili hada alcajaaib bimili hadihi alcajaaib ninkii aan fannigiisa fanni aan ahayn ka hadla cajaaibtan oo kale la imaadayo marka funuunta islaamka waxaa weya qofku wuxuu yaqaan inuu ka hadlo waa fiicanta waxus aqoonina ma aqaana u yihaaha laakiin hadduu meel walba dalaq yihahdo awsanna aqoon ulahay haduu aqoon uleeya aqoona buu leeyahay marka waxyaabahaas oo kale saa loo ogaayo wacan cumara radia allahu canhu qaala yaa ayuha nnaas dadow inamaa namuru waxaan maraynaa bisujuudi sujuud ayaan soo maraynaa faman sajada qofkii sujuuda faqad asaaba waa asiiba sunnada waman lam yasjud qofkaan sujuuday falaa itma caleyhi wax dembiga korkiisa ma ahaanin rawahu lbuhaariyu bukhaari baa weriyey sujuudu tilaawada inay waajib aynan ahayna laga qaadanaya afartan wa fiihi waxaa ku sugan in allaha alle lam yafrid ma uusan farad yeelin asujuuda sujuuda ilaa an nashaa inaan anaga doonno maaha ilaahay naguma waajib yeelin laakiin anaga inaan samayno doonno maaha haddaan doonno inaan samayno waa samayno oo anaga marka mashiicadeenu ilahay ku xir yani wuxuu ku xiray ikhtiyaarka huwa fi lmuwaai muwaa uu ku sugaya marka sujuudu tilaawada ma leedahay salaamo noqsi ma leedahay salaamo noqsi ibn lmundir kitaabkiisa awsadka alimaam ibnulmundir waxaa layihaha maxamed lmundir abubakr kitaabka icnaaca iyo awsadka iyo ijmaaca saddexdaa kitaab buu leeyahay waana kutubtiisa aada u qiimo badan yihiin ishraafka kitaab layihahna waa le alishraaf culummada dambe muta-ahiriintana isaga ayay khilaaf kusoo naqliyaan badan sheikhulislaam ibnu teymiya ibnu lqayim iyo ibnu xajar iyo nawowi iyo kulligood sababta waxay tahay maxaa yeele mawsuuco kaamil u ahaa ibnulmundir oo khilaafaadka culummada iyo masaa-isha lagu ijmaacay aada u kulmay kutubtiisa laakiin nasiib daro kuwii ugu waaweynay waa kala nuqsaansan yihiin wax mafquudo la weysan yahay iyo wax qeyb laga haayo unbay noqdeen marka awsadka ayaa marka kitaabka ugu wey awsadkaasuna marka shan mujaladoo gaara iyo mujaladka kow iyo tobnaad waxa kale ma ma yaalaan oo wax daab daabacan hadda ma aha marka meeshaasaa loo noqdaa badanaa culamadii shaaficiyada waa weyneydu ku jira laakiin dadka mushkilada jirtaa waxay tahay dad aada u dambeeya waqti dambaa layska qabsaday marka shaaficiyada iyagii baaba loo loo qaatay niman marka iyaga isku xiran w mucalim yaashaa waxawey midba midbau ku xiran midba mid ayuu ku xiran annaga hadda dadkan badanaa fuqaada kitaabada akrinaayo fuqaada marka isku sheegayo bay ku xiran yihiin taxqiiqooda ugu dambeeya bayjuuri bayjuuri ma dhaafan bayjuuri kun iyo laba boqol iyo cagaabuu ahaa taqriiban waati dhow shaaficiyada dhanba marka waxaa loo maleeyaa wixii bayjuuri sheegay xaashiyaadkaas uu ku sheegay aa loo haystaa culimadii haddii la boodo la dheeraado alimaam nawowi aa la gaara iyo dadkii ka horeeyey imaam imaamu shaafici iyo mukhtasarulmusani buwaydi iyo ibnulmundir iyo aimadan kaloo dambe ilaa in lagu soo gaar shuqulkooda imaamkan la yiraahdo eh, shaama shaykhu imaam nawowi nimanu wuxuu ku eedeeyey wuxuu yiri ragaa shaaficiyadii waxay iska noqotay abulmacaali aljuweyni abu xamid alghazali labadooda ilaa ka fariisto bis yani ninba ninka waktiga oo joogo moogta wuxuu leeya war dadkan mutaakhiriinta ka tagee muta ka faaiideysta a'imadii horena xiiriya kutubahooda leeyahay ujeedada intaas marka abulmacaali iyo waxaa laysku marka waxay jiray iyo iyo iyo iyo iyo hazali saaxibulwasiif gadaal dambe raggii aada dambeeyey nawowi iyay marka ku ekaadeen gadaala dambena ibnu xajar iyo maki meelahaio bujayradi nimankaas waa lagu ekaaday diinka dhan marka waxaa loo ag fariistay marka ma la aadayo kor lama aadayo marka waxayna ahayd culamada mutaakhiriinta inay kugu xiraan kuwii hore waana kugu xiraya imaamu nawowi waa kugu xira culamadii hore laakiin aawad yaa dhegaysanayo lidalika majmuuca iyo taxqiiqaadka ku yaal maba rabaanba ayaga dhacan salaadkaas iska iska rabaan shaaficiisama ibnulmundir marka kitaabadiisa ikhtilaafka ayagaa laga soo naqliya marka aada in loo fiiriyo marka shaaficida in la barto khusuusan culimmadii hore waa fiican tahay oo la kala saara nimankan dambe iyo nimankaas hore ibnulmundir wuxuu yihi ikhtalafuu fiiha masaladan culimmada isku khilaafeen daa'ifa waxay ku tagtay in la salaamo noqsado oo markii sujuudda laga soo kaco asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu raxmatullah inla abuu qilaabat aljarmi iyo ibnu siriin iyo abu cabdiraxmaan isulami iyo abulaxwas iyaa kamida ragga daa'ifo kalena laba salaamo noqsanayo dhahaan ibraahim naqaci baa kamida iyo abu saalix iyo yaxya bnu wasaab xasan albasri saciid ibnu jubayr shaafici axmed saasay ku tageen wa qaala imaam axmed weliba wuxuu yihi ama tasliimu falaa adri maa huwa salaamo noqsiga anu maba ogiy yii waxay tahay masaladaa lagu jira maxaa loo salaamo noqsanawsafka juska shanaad laba boqol salaatan marka imaamu shaafici wuxuu ku jiraa salaamo noqsiga dadka aan arkin u kamid yahay isku salaamo noqsanay xagee yaa madhabkey raacay marka masalada labaad waxay tahay takbiirta ma loo allahu akbar ma loo dhahaayo takbiirtulintiqaal ma leedahay sujuud sujuudu tilaawada takbiira male iyadana culamada waa isku khilaafeen daa'ifo culamada kamid ah waxay ku tagan in la takbiirsado imaam maalik laakin waa kala farqin jiro wuxuu dhihi jiray haddii uu salaada dhexdeeda wax ku akrinaayo sujuudu tilaawada ay ku timaado waa takbiirsanay lianna cumuumka wuxuu deliishanaa marka nebiga waa takbiirsan jiray fii kulli khafdin wa rafcin kaasuu deliishana waana daciifi jiray imaamu maalik takbiirta oo aan ahayn yani qabla sujuud ida kaana alqaaribu fii salaatin yukabiru wa kaana yudacifu takbiira qabla sujuud soo kicitaanka u ogolaa marka markaad salaada dukanayso marka aada sujuudeyso marka kasoo kacaysa baa lagu soo kacayo ayuu marka daciifinaya ida kana alqaariu fii salaatin yukabiru wa kana yudacifu takbiira qabla sujuudi wa bacda sujuudiha ida kana fii gayri salaati haddii yani salaada kharijkeeda qur-aanaad caadi isaga akrisanaysa allahu akbar iyo allahu akbar loo dhahayo waa diiri jiray imaam maalik khulaasadana madabkiisa ad moodaan dhexdhexaad oo markaad salaad aadan ku jirin isku sujuud bis ani salaama noqsanin allahu akbarna hadhihin allahu akbar kalena hadhihin markaa salaad ku jirtana takbiirso laakiin takbiirada xadiidka soo socdaan ku arkaynaa iyadoo laftirkeeda fi salaati xataa haddaan loo deliishanaynin cumuumka fii kulli khafdin wa rafcin nebiga mar walba hoos u noqonaayo iyo uu soo kor noqonaa waa takbiirsan jiri haddaan cumuumkaas loo deliishanaynin daliil ma haysato wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ah yaqra'u calayna alqur'aana mid qur'aanka korkeena ku akrida faidaa mara bisajdati sajda hadduu soo mara kabara waa kibaaranaa allah akbar buu dhahay wasajada waa sujuuday wasajadnaa macahu annagana maciisan sujuuday rawaahu abu daawuuda bisanadin fiihi liin sanad marka daciifa ayaa abu daawuud uu ku weriyey cabdullaahi alcumari baa ku jiro cabdullaahi alcumari ayaa ku jiro waana daciif wacan abi bakrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu aha idaa ja-ahu hadduu u yimaado amrun arin yasuruhu farax gelinaya khara waa dhacaya nabiga saajidan xaal u yahay ku sujuudsan lilahi ilahi sujuuday saajidan xaal u yahay mid sujuudaya lilahi ilahi sujuuday rawaahu hamsatu shanti baa weris ila nasaa-iya nasaa-i maaha naam xadiidkan markaas waa saxeexun bishawaahidi sujuudu shukriga waa marka midaas wacan cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu qaal sajada nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa sujuuday fa adaala sujuuda sujuudiibu dheereeyey uma rafaca ra-sahu madaxiisu soo kor yeelay wa qaala waxau yihi ina jibriila jibriil ataanii waa ii yimid fabasharanii waa ii bishaariyey fasajadtu lilahi ilahi waa u sujuuday shukran yani liajli shukri shukri dartiisa rawaahu axmedu wasaxahu lxaakim xaakim ayaa saxiix yeelay marka xadiidkan muxuu leeyahay sajada nabiy sala allahu alayh ali wasalam fa adaala sujuuda iyo qoras fa adaala sujuuda makuu qoranta uma rafaca ra-sahu madaxiisa oo kor yeelay wa qaala ina jibriil ataanii fabasharanii fasajadtu lilah shukran xadiidkan marka xaakimaa weriye waana saxiix mustadrig ku weriye waana saxiix ayb kana waxaa laga qaadanaya axaadiidtan sujuudu shukriga in la sujuuda sujuudu tilaawada waxaa ka tagna maxaa la akrinaa iyada marka sajada wejhihi ladii khalaqahu sawarahu washaqa samcahu basarahu bixawlihi waquwatihi taasa soo aroortay sujuudu sujuudu sahwigana wax ku soo aroora ma laha subxaana rabbi lacla un baa layska akrinaa iyada sujuudu sahwiga wacan ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga bacata caliyan cali bau diray ila lyaman yaman buu u diray fadakara alxadiida xadiidkiibuu sheegay qaala waxa uu yidhi fakataba caliyun cali waa qoray radia allahu canhu nebigu usoo qoray biislaamihim islaamkooda u qoray fakataba caliyun radia allahu canhu biislaamihim buu soo qoray falamaa qara'a rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam markuu akriyey nebiga alkitaaba kitaabka uu akriyey khara nebigu waa dhacay saajidan xaal ou yahay saajidan xaal ou yahay sujuuda rawaahu lbayhaqiyu bayhaqi baa weriye asluhu fi lbukhaariyi xadiidka asalkiisana bukhaari buu ku sugan yahay marka axaadiistan iyadana waa sujuudu shukri oo alla subxaana watacaala shukri eh, loo shukrinayo daraaddeed lagu sameynayo sujuudu wixii marka uu ku yidhi baabu sujuudi sahwi wagayrihi uu ku yidhi inta dambe marka wagayrihi ayay ahayd intaan marka waxaa uga baxay abwaabtii shuruud salaax iyo mubdilaat salaax iyo sifatu salaax iyo sujuudu sahwigii oo iyadana sifatu salaadka dhinac ka ahayd iyo wixii raacayo sujuudi ah ayuu halkaa uga baxay halkan kadib wuxuu ka gelaa salaata tadawuc salaadaha sunooyinka kadib marka eh, salaatmusaafir iyo salaat lkhawf iyo jumcada iyo xaggaas ka gelaa bilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed